الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فصل القضاء والقدر الله تبارك وتعالى قضيه سي قدر كيسة أيو ميشن مؤلف كقود قليا waxay ka mid tahay alqadaa walqadar wuxuu ka mid yahay masaa-isha waaweyn ee khilaafku ka dhexmar ku dhex maray ahlu sunnaha iyo firaqa lunsan marka khilaafkooduna waa horreeyey oo ilaa waqti horu ahaa qadaa iyo qadarku marka waa tiirka lixaad ee tiirarka iimaanka ka mid ah. a aliimaanu bilqadaa'i waalqadar waa tiirka lixaad lixda tiir ee iimaanku ka kooban yahay ka u dambeeya lixaad waay labada kelime marka alqadaa waalqadar waa laba kelimo oo inta badan saas usoo aroora culimada qaar waxay leeyihiin labada kelimo waa laba kelimo oo mutalaadifaan ah laba kelimo isku macno ah waay xagga macnaha waa isku mid alqadaa waa qorshaha qorshaynta iyo qadaridda alla tabaaraka watacaala qaduhuna waa la mid bay leeyihin sidaa culimadu martay waxaa ka mid ah alimaam ibnu اlqayim caleyh raxmat ullah qaarna labada kelimo waxay u dhexaysiinayaan farqi oo way kala duwan yihiin bay leeyihin xagga macnaha alqadar waxay leeyihiin waa taqdiiru اllahi lilkaa'inaat allah tabaaraka wa qadariddii iyo qorshayntii uu kaa'inaadka qadaray waxyaalaha makhluuqaadka qadaray xasba maa sabaqa bihi cilmuhu sida cilmigiisa ku hormartay qorshayntii hore uu qorsheeyey ee qadaray ayaa la yidhaahdaa qadarka qadaagana waxaa la yidhaahdaa waa shayga xukumidiisa iyo sugidiisa iyo socdayntiisa fulintiisa waa marka qadihii qorshihii hore waa qadar sugidda iyo socodsiinta iyo fulintuna waa qadaa waa xukumid sidaasay marka u kala qaadayaan qaarna oo wuxuu noqonayaa marka wixii muxuu ahaayey qorshaha guud ee caamka ahna qadar bay dhahayaan fulinta iyo socodsiinta iyo ixkaamintana qadaa bay dhahayaan sidaa farqigaasi culimmada qaar baa u samaynaya qaar waxay leeyihiin waa laba kelimo oo sida kelimatulislaam iyo iimaan oo kale farqiga u dhexeeyaa ka dhexeeya oo waa laba kelimo oo ida ijtamaca iftaraqa wa ida ijtamaca hadday hal meel isugu yimaadaanna macno kala gedisan bay qaadanayaan oo taqdiirkuna wuxuu noqonayaa tii hore soo sheegnay qadaaguna macnihii aan soo sheegnu yeelanaya hadday wada joogaan waa saas macnaha waa ku kala godisnaanayaan sida iimaanka islaamka oo kale hadday kala joogaanoo meel aynan markaa ku wada joogin midkood lagu sheego midkaasi wuxuu qaadanayaa kii kale macnihiisii buu qaadanaya oo waxay noqonaysaa kelimatu alqadaa tii kale macnaheediina way wadataa kelimatu lqadarna tii kale macnaheediina way wadataa markay gooni kala noqdaan oo ay ku soo kala arooraan ay ku soo arooraan meel ayna markaa wada soconin sida islaamka iyo iimaanka oo kaleeto waay iyo miskiinka iyo faqiirka oo kale kelimaad noocaasa jira ayb marka alqada waalqadar waxay yidhaahdaan alqadar maraatib afar uu leeyahay lahu arbacu maraatib martabada ugu horreysa waa martabatu alcilmi allah tabaaraka wa tacaala kaa'inaadka waxyaalaha jira iyo makhluuqaadka horay buu u ogaaday cilmi azali ah horay buu u ogaaday oo wax walba jumlatan wa tafsiilan allah tabaaraka wa tacaala wuu og yahay wuuna ogaanshaha uu ogaana wax soo bilowda ma ahe waa wax awal waa wax azali ah oo abadi ah ayb ama ha noqdo waxyaabaha ku tacalluqa isaga afcaashiisa ama ha noqdo waxyaalaha ku tacalluqa addoommadiisa afcaashooda cilmigiisu marka waxaasoo dhan wuu koobay wax ka hoos baxsanna ma jiro waxa dhacay wixii jiray waxa jiri doona iyo wax kasta oo xataa haddii la qadaro dhici kara ama aan dhici karin ilaahay tabaaraka watacaala cilmigiisa waa waa koobay macnaha midda iyada ah muxuu ahaayey waa waa waa martabada hore wey martabada hore weeye ummadda islaamkuna iskumaynan iskhilaafin qodobka isaga ama martabadaas allahuma niman la yidhahdo ghullaatu alqadariya oo xilligii saxaabada aakhirkoodii soo baxay ayaa khilaafay oo waxay yidhaahdeen allah tabaaraka wa tacaala arrinku markuu dhaco unbuu ka war helaa qorayba uuna muusa soconin tacaala allahu camaa yaquuluuna culuwan kabiira qolada cabdullaahi bni cumar iyo xadiidkii fii saxiixi muslim ku yimid ay ka beri noqonayaan way marka hullaatu lqadariya martabada iyadaa marka waa lcilmi ayb adiladeedu way badan tahay oo caalimu alghaybi waashahaada iyo eh, muxuu ahaaye cilmigiisa wax walbuu ixaatayo waynu soo marnay sunnada nabigana sal alla wasalam xadiidka fii saxixi muslim ku qoran min xadiidi cali bn abi aalib nebigu wuxuu ahaa buu yihi maalin maalmaha ka mid a ah, mid fadhiya wa fii yadihi cuudun yankutu bihi qori ama laan uu dhulka ku xarxariiqayana wuu hayay farafac ra'sahu markaasuu madaxa kor u qaado wuxuu yidhi maa minkum min nafsin ilaa waqad culima manziluha min aljannati waannaar naf idinka mida ma jirto ilaa alla wuu ogaaday meeshay ka degi lahayd janno iyo naar horay baa loo sii ogyahay macnaha martaba waa martabada marka waa martabatulcilmi baa la yidhahdaa martabada labaadi waa martabatulkitaaba oo macnaheedu waxa weeye allah tabaaraka wa kaa'inaadka waxyaalaha jira makhluuqaadka intaynan la fulinin oon la keenin oon la abuurin way qoran yihiin looxulmaxfuudkaa wax walba lagu qoray martabadaasa martabatu waxaa la yidhahda alkitaaba la yidhaahdaa adiladeedana waxaa ka mida ah, wakullu shayin wakulla shayin axsaynaahu fii imaamin mubiin imaamka waa kitaab wey macnaha wax walba waxaan ku koobnay kitaab cad baan ku koobnay bu alla yidhi tabaaraka wa sunadana xadiidka saxiix muslim ku yimid baa kutusaya xadiidka cabdillahi bni camr bni caas wuxuu yidhi rasuulkaan maqlay sal ly slam oo leh kataba allahu maqaadiira alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa asamaawaati waalardi bihamsiina alfa sana wa carshuhu cala almaa wa kaana carshuhu cala almaa allah tabaaraka watacaala makhluuqaadka ama khalaa'iqda maqaadiirtooda waxa uu qoray intaan samaawaadkiiyo dhulalka la abuurin konton kun oo sano ka hor ayaa la sii qoray carshiga allana biyo ayuu ka sarreeyey bimacnaa waxa weye intaan dhul la abuurin oo samo la abuurin ka hor konton oo sano waxyaabahan dhacayoo dhan say u dhici doonaan bay u qoraayeen marka marxalatulkitaaba la yidhaahdo markii alla qorsheeyey oo qadartiiyo qadaaga uu yacni cilmigiisa ku hormartay ayaa haddana qoraal lagu sameeyey oo looxulmaxfuudka wax walba lagu qoray macnaha marxalada xigtaay ama martabada saddexaadi waxa weeye ee qadaa wa qadarka marxalatu lmashii'a waay waa doonitaan shaygii alla horuu u qorsheeyey horuu u qadaray haddana wuu qoray oo looxulmaxfuudkuu ku qoray markii ay noqoto in la fuliyo oo la abuuro ama la keeno ama la sameeyo samaynta iyo abuurista waxaa ka hormaraysa doonidda alle mashiicadiisa wuu doonaya markuu doono kadibna oo mashiicadiisa shaamilada ay ku dureersato ayaa marxalada xigta imaanaysaa marka mashiico iyo doonitaan fulaysa oo wax walba oo rabbi tabaaraka wa tacaala uu rabo sida ay tahay ayuu fulaya macnaha maa shaaa kaana wamaa lam yasha lam yakun ma jirto marka wax kownka ka dhacaya oo ilaahay doonidiisa ka hoos baxsan ma jiro wuxuusan isagu rabin oo qasban kara ilaahay ma jiro wax iska dhici karana ma jiro wax iska imaanayana ma jiro waxuu allah tabaaraka wa tacaala doonay ubaa dhacaya ayi xaraka ayi sukuun ayi ficil waxa allah tabaaraka wa tacala mashii'adiisaa ku duraysan ayib sidaas macnaha adilada kutusaysa waxa weeye warabbuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar rabbigaa wuxuu doonuu abuuraa wuxuu doonu yani wuu abuuraa wuxuu rabo wuuna doortaa alla tabaaraka wa tacaala adiladana xadiista nebiguna sal ly slm aad bay ugu badan tahay oo allah tabaaraka wa tacaala yani xadiiska kutuusa mashiicada alle iyaduna aad bay u fara badan tahay martabadaas iyaduna waa martabada saddexaad waaye martabada saddexaad waaye martabada afraad oo maraatibta eh, ka mid a ah qadaa'u qadarku waa martabatu lkhalqi waay waa martabada abuurista iyo samaynta iyo fulinta waay markaasaa shaygii imaanaya uu fulaya wax jiruu noqonaya markaas martabadaas way macnaa allahu khaaliqu kulli shay waay wax kasta alla isaga abuuray tabaaraka wa tacaala waxaa jiraayey waa isaga oo khaaliq ah wixii isaga ka soo hadhay waa makhluuq isagaana abuuray ah, isagaa abuuray oo rabbi tabaaraka watacala ahaysiiyey ayb waxaa kaloo kutusaya xadiidka uu ku keenay alimaam bukhaari fii kitaabihi khalqi afcaali lcibaad sheekh albaanina uu ku saxiixiyey fii silsila saxiixa min xadiidi xudayfa nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam ina allaha yasnacu kulla saanicin wa sancatahu ilaahay isagaa abuura mid kastoo wax samaynaya iyo wuxuu sameeyeyba alla abuuray ah, ka wax samaynaya alla abuuray waxa uu sameeyey isaga ficilkiisa ka soo fulayna alla abuuray wax ka hoos baxsan mar jiro marka iyada saas way macanaha labadaa qodob ee dambe ama labadaa martabo ee dambe martabada martabada mashiicada iyo martabada khalqiga waxaa inkiray ayadana nimanka la yidhaahdo qadariyada oo nimanka nebigu uu ku sheegay inay yihiin majuusu haadihi l'umma ummaddan majuusteeda wayaan bu majuus laba qodob bay inkireen waxay yidhaahdeen addoommada ficilkooda waxa addoonku samaynayo alle tabaaraka wa tacaala doonidiisu kuma tacalluqdee addoonkaa doonay allana ma doonin meesha waxay sugeen wuxuusan alla doonin inuu kownkiisa ka dhacayo oo waxay leeyihin addoonku markuu shay sameeyo isagaa doonay isagaana sameeyey alla mashiicadiisu kuma tacalluqda shaqana kuma leh allah mashiicadiisii bay marka qayb ka mida inkireen iyo doonidiisa midda labaad weeyaane ficilka afcaasha addoommadu waxay leeyihiin iyagaa abuurahayee allah tabaaraka wa tacaala shaqo kuma le iyadana oo waa mashiicatu waxay afcaasha addoommadu socodkiisa iyo samayntiisa iyo tegiddiisa iyo maanshihiisa iyo waxdilidiisa iyo iimaankiisii iyo daacadiisii addoonku wuxuu samaynayo waxay leeyihiin isagaa abuuraya waa wax isagu uu la yimid isagaana abuuraya ilaahayna shaqo kuma leh doonista addoonka iyo abuurista addoonkay ku tacalluqday meeshaana waxay sugeen in ay jirto cidaan alla ahaynoo wax abuuri karta ooyay tahay addoommadii afcaashooda iyagaa abuurahayay dhaheen meeshaana way meesha looga lagaga magacaabay inay yihiin majuusu haadihi alumma oo majuustu laba asal bay sugeen laba asal oo labaduba wax abuuraan oo sameeyaan bay sugeen asal iftiinka ah iyo asal mugdiga ah oo labaduba wax sameeyaan bay abuureen yay sugeen macnaha nimankan la yidhahdo qadariyaduna afcaasha addoommadana addoommadaa samaynaya oo abuuraya bay dhaheen wixii kalena allah abuurhaya bay dheheen oo samaynaya meeshaasay markaa laba wax sameeyo oo abuuray sameeya cidaan alla ahayn oo wax abuuri karto wax samayn kartay sugeen halkaasaa lagaga magacaabay majuusu haadihi lumma waa qadariyada nimanka la yidhahdo way macana muctasilada ah saas way macana ayib afartaa martabadood ayaa marka loo baahan yahay in la qiro wax walba inuu ilaahay horay u ogaaday wax walba inuu horay u qoray waxuusan doonin inaysan dhacaynin wax walba oo dhacaya inuu isaga doonitaankiisa iyo ku dhacayaan iyo iraadadiisa wax waxuusan isagu abuurinoo samaynina inayna kownka ka dhacaynin oo wax walba isagu abuurahayo afartaa qodob ayaa la yidhaahdaa maraatibu alqadaa'i waalqadar haddii aan afartaa martabadood uusan ruuxu wada rumaynin markaasi ruuxaasi wuxuu halis u yahay inuu cadaab alliya naar galo tabaaraka watacaala ayib waxaa ku tusaya xadiidka cubaadat bnu saamit fii musnadi axmed waa xadiis saxiixa wey wiilkiisoo la yidhahdo weliid ibnu cubaadat bnu saamit ayaa wuxuu yidhi dakaltu calaa cubaada wa huwa mariidun atakhayalu fiihi almowt buu yidhi aabbahay cibaadat ibnu saamid baan u galay buu isagoo xanuunsanaya oo aan filaya buu yidhi inay geeridii hayso muxtadar ah markaasaa waxau yidhi yaa abataah awsinii aabbow ii dardaaran baan idhi buuhi wajtahid lii iina dadaal iina dadaalo dardaaran aada dadaal ku jiro isii baan idhi buuhi markaasaa wuxuu yidhi ajlisuunii buuhi ifadhiisiya wuu jiifay marka hore isoo fadhiisiya buui falamaa ajlasuuhu markay soo fadhiisiyeen ayaa wuxuu yidhi yaa bunaya inaka lan tatcama طacma aliimaan walan tabluqa xaqiiqata xaqa xaqiiqati alcilmi billah xata tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi iimaanka dhadhankiisa dhadhamin mayso allaha ood cilmi u yeelata xaqiiqadeedana gaadhi maysid ilaa aad rumayso qadarka ilaahay kiisa sharka iyo kiisa khayrkaaba markaasaa waxaa idhi yaa abataa wa kayfa lii an aclama maa khayru lqadari min sharihi oo aabbow see baan ku ogaan karaa qadarka kiisa khayrkaa kiisa sharkaa see baan kaga ogaan karaa markaasaa wuxuu yidhi taclamu anna maa akhta'aka lam yakun liyusiibaka wamaa asaabaka lam yakun liyukhti'ak waxaad ogaanaysaa ood yaqiininaysaa wixii ku garab maraay marna kuma asiibeen wixii ku asiibana marna kuma gafeen intaasaad yaqiininaysaa wax kasta oo kugu yimaada kolley kolley waa kugu dhici lahaa wax ku garab marana kolleyo kolley waa ku garab mari lahaa kuguma dhexeen intaas yaqiini buuri markaasaa wuxuu yidhi waxaan idhi buuhi yaa bunaya wuxuu yidhi yaa bunaya innii samictu rasuula allahi sal alay wasalam yaquul wiilkaygiiyo waxaan maqlay rasuulka oo leh inna awala maa khalaqa allahu alqalam wuxuu alla abuuray waxaa ugu horreeyey qalimka qalimkii maqaadiirta qoray baa ugu horreeyey uma qaala ktub markuu abuuray kadib uu ku yidhi qor fajaraa fii tilka asaacati <clears throat> bimaa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama qalimkii marka qor markii la yidhi maxaan qoraa wax kasta oo kownka ka dhici doona qor baa layidhi markaasuu qalinkii wuxuu ku dureersaday wax kasta oo dhici doona ilaa qiyaamadu intay ka imaanayso wuxuu yidhi buu yidhi aabbahay markaa kadib yaa bunaya in mitta walasta calaa dalika dakhalta annaar haddaad dhimato adoon arrinkaa ku dul sugnayn oo ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa aan qirsanayn haddaad dhimato naar baad geliya ku talagal buui saas way macnaha marka waa waa meel haliso waxaa la yidhahdaa waa sirullahi fi lkown baa la yidhahda qadaaga iyo qadarku waa sirta ilaahay ee kownka uu dhex dhigay waay lama sii galo haddii aad ku sii fogaadood sii dhex gasho waad ku wareeri marka waa laga gaabsadaa intii nusuustu sheegtay unbaa lagaga gaabsadaa wa min sifaati illahi ilahay sifaatkiisa waxaa ka mida ah buuri sheekhu tacaala korhay sifaatkiisa waxaa ka mida ah annahu isagu alfacaalu inuu yahay midka samaynta badan limaa yuriidu waxa uu doonayo ayb suurat lburuuj facaalun limaa yuriid waa kii alle tabaaraka wa hadduu yahay facaalun limaa yuriid waxay kutusaysaa kamaala tasarufihi likamaali tasarufihi waay yani tasarufkiisa kownka uu ku tasarufaya dhammaystiran saas daraaddeed wuxuu doono waa samayn og yahay ayib aad buu samayn ogyahay wax is hortaagi karta ma jiro iraadadiisa iyo doonidiisa wax isku taagi kara ama ku adkaan karaanan jirinba facaalun limaa yuriid saas waa makhluuqiisa inkastoo awoodi inkastoo awoodda uy gaadhsan tahay makhluuqaasi waxunbaa ku adag waxyaale waxaa jira uusan kari karin soo ma oo uusan samayn karin baa jira laakiin allah tabaaraka wa tacaala wax alla wuxuu doono kuma adka ah, sidaysaabu u fulaya laa yakuunu ma ahaanayo buu yidhi shay-un shay ilaa biiraadatihi doonidiisa mooye wax kale kuma ahaanayo shay kownka ka dhacaya ma jiro ilaa doonidiisu ku dhacaya halkaa wuxuu ku radinayaa qoladii qadariyada ahayd qullaatulqadariyadii yidhi ma ahe waxuusan alla doonin baa dhacaya qoladaasuu radinaya laa yakuunu ma ahaanayo shay-un shay ilaa biiraadatihi doonidiisa mooyaane wax kale kuma imaanayo doonidiisa sababteeda unbay wax kasta ku imaanaya wujuudka wax kastoo dhacaya dhaqaaq ha noqdo xasid iyo xaraka la-aan ha noqoto wax kastoo dhacaya ayb walaa yakhruju ma baxayo shay-un shay ma baxayo can mashii'atii alla doonidiisa shayna kama hoos baxayo allah doonidiisana wax ka hoos baxayo ma uu jire kulli khalqiga iyo afcaashooda iyo aqwaashooda iyo waxay samaynayaan mashii'ada ilahay bay hoos yimaadaan doonida alla tabaaraka wa tacala bay hoos yimaadaan ayb iraadadu waa laba nooc allah tabaaraka wa tacaala iraadadiisu waa laba nooc iraada kowniya qadariya mid la yidhahdo ah, oo mashiicada markaa isku macno yihiin iraada kowniya qadariya waxaa laga wadaa kownka dhan iyo makhluuqa oo dhan alla tabaaraka wa tacaala wuu doonay wuuna qadaray wax ka hoos baxsanay taasi ma jiro waxyaalaha jiro oo dhan baana soo hoosgelaya dhaacadaas soo gelaysa macaasidaas soo gelaysa kulli wax kastaa soo gelay ah, taa waxaa la yidhi kowniya la yidhahda waxaana kutusaya qur-aan badan iyo axaadiis fara badan waana ijmac ah, sida alla yidhi tabaaraka watacala walow shaaa allahu ma qtataluu walaakina allaha yafcalu maa yuriid hadduu alla dooni lahaa inaysan islaynin ismayna laayeen ah, kolada kuwa islaynaya hadduu alla rabo inaysan islaynin oo iraadadiisu saa ku dureersado ismayna laayeen hadduu saa xukumi lahaa mayna islaayeen oo mayna ilaahay iraadadiisa kowniga maysa khilaafeen laakiin inay islaayaan allah xukumay waay ah, xukumkaasi waa miska kownku ka wada dhexeeyo qadaha ilaahay ee qadariga ah waay ah, taas way macnaha waa doonidda ibliis lagu abuuray waa doonidda gaalada lagu abuuray waa doonidda yacni waxa weye daacada iyo macsiyada iyo xumaanta iyo wanaagga iyo kulli doonidaasi hoos tagaan xaggaa marka la wax ka hoos ma jiro marka ayib oo allah tabaaraka wa tacaala khalqiga dhan doonidiisu ku yimi wax walba doonidiisu ku doonidaas markaa waa qadariddaa guud iyo shaygii markii uu yani imaanayo doonidda alla uu doonay tabaaraka wa inuu yimaado nooca labaadi waxaa la yidhahda aliraada sharciya la yidhahda aliraada sharciya doonid sharci ah doonidda sharciga waxa weeye waa wixii ilaahay jecel yahay daacaadka daacada addoommadu ay la adeecayaan ama markaa ha la helo ama yaan la helin alla tabaaraka watacaala wuu doonay laakiin waa doonid sharci ah doonid sharci ah waay waana midda rabbi tabaaraka watacala uu kaga hadlay wallahu yuriidu an yatuuba calaykum allah wuxuu doonayaa inuu idinka toobad aqbalo an yatuuba calaykum bimacnaa waa doonid sharci ah waana jecel yahay allah tabaaraka watacaala waana jecel yahay sharci ahaan inaad toobad keentaan oo usoo noqotaan buu rabaa iraadada iyada ah ee muxuu ahay taasi waa tan dambe marka waa mid khaasawa ah. labada iraadada waxaa lagu kala gartaa farqiga u dhexeeya midda iraadada guud ee kawniga ee kownka dhan wada hoos tagaani mid alla jecel yahay iyo miduu necab yahay bay isugu jirtaa inuu jecel yahana waa dhici kartaa inuu necab yahana waa dhici kartaa laakiin iraadada sharciga ah alla wuu jecel yahay mooye maba necbaba iraadada sharciga maalan allah tabaaraka wa tacaala eh, abuuristii ninka la dhihi jiray maalan ibliis kaba soo qaata ibliis abuuristiisu waa iraadada ilaahay ee kawnigaabay ah ku dhacday isagaa qadaray isagaana abuuray laakiin allah tabaaraka wa tacaala ma jecla soo ma iraada sharciya maaha laakiin waa iraada kawniya gaalada macaasida iyo dunuubta ay gelayaan waa iraada kawniya alla ma jeclo tabaaraka wa tacaala laakiin isagaa abuuray isagaana doonidiisa guud bay hoos tagtay iraadadiisa kawnigaa bay hoos tegaysaa laakiin alla ma jeclo tabaaraka wa daacada mu'minka alla waa jecelyahay waana qadaray oo qadarinta iyo doonidda guud bay hoos tegaysaa doonid khaasana wuu doonay oo uu jecel yahay allah tabaaraka wa tacaala marka tan guud waxaa hoos imaanaya wax kasta wuxuu jecel yahay iyo wuxuu necab yahay way hoos tegayaan amaa iraadada sharciga ah aliraada sharciya ayada waxay khaas ku tahay waxyaabaha alla jecel yahay daacada addoommadu samaynaya alla waa jecel yahay wuu doonay waana jecel yahay iraada sharciya la yidhaha yani waxa weeyaan taasi marka waxay khaas ku tahay arrimahaasi khaas ku tahay arrimahaasi khaas ku tahay farqiga udhexeeya kaa waa la dhihi karaa farqi labaad baa udhexeeyo iraadada kawniga ah waa maqsuudatun ligayriha bay dhahan ah, ayada lafteeda looma qastine laakiin ayada waxaa loola qastayaa dan kalaa laga leeyay sida ibliis abuuristiisa iyo waxyaalaha sharka oo kale allah tabaaraka wa wuxuu ugu talagalay in ay masaalix kaleoo kale ka dhalato oo maalan waxaa ka dhalanaya muxuu ahaaye tawbadii istikfaartii dadkii uu lumiyey inay ilaahay usoo noqdaan mujaahadadii iyo in lala dagaalamo iyagii dadsigi dadku uu lunsaday oo ajir weyn iyo wax weyn baa ka dhalanaya sawaab fara badan sawaabkaa ka dhalanayaa maqsuudka marka midhaha ka dhalanayaa maqsuudka ama isaga laf ahaantiisu maqsuud maaha ayb ama iraada sharciyadu iyadu bidaatiha bay maqsuud tahay aacada addoonka wanaagsan khayrka uu samaynayo alla laf ahaanteedu jecelyah laf ahaanteedu jecelyahy farqiga saddexaad ee udhexeeya culimmadu ay waxa weeye wixii iraado kawni ah doonidda kawniga waxay ku dureersato laabudda waa in la helo laabudda waa inuu dhaco ma dib mari karto a ah, wixii iraado kawniga ah ay ku timaaddo qasab waa inuu dhaco wa ama iraadada sharciga ah wixii ay ku dureersato allah tabaaraka watacaala iraadeeda sharciga inuu inay fushana way dhici kartaa inayna fulina way dhici kartaa oo maalan allah tabaaraka wa tacaala abujahal wuxuu amray inuu rumeeyo alle rasuulkana raaco allana ateeco wuuna jecel yahay oo arrintaa iyadaa wuu jeclaa inuu sameeyo ninka la yidhahda abujahl laakiin ma dhacday waay ma dhicin waay sooma dadkan ilaahay caasiyey ee garab maray oo dhan alla wuxuu amray inay rumeeyaan sharcigiisana qaataan ateecaanna daacadooda wuu jecel yahay laakiin ma dhicina mayna samaynin addoonkan mu'minka ana alla wuxuu amray inuu rumeeyo oo raaco wuuna rumeeye wuu raacay way alla wuu jecel yahay wayna dhacday marka iraadada kawniga ah inay dhacdana waa dhici kartaa inaysan dhicin oo suuroobinna waa dhici kartaa laakiin iraadada kawniga ah iyadu ilaa wa ilaaba waa inay dhacdo wax khilaafi kara ma jiro iraadada iraadada sharciga way midda dambe ka hadlaya iraadada sharciga ah inay dhacdana way suroobi kartaa inayna dhicinna way suroobi kartaa taas way midaan ka hadlay kawni miyaan ku magacaabo a ah, iraadada sharciga wa iraadada sharciga addoommadii baa waxaa sameeya la leeyahay alla waa jeceliya sameeye abaalgud baad ka helaysaana sameeye iimaankii la imaado daacadii la imaado waa iraada sharciya allana waa jeceliyo abaalgud buu ka siinaya laakiin addoommadii qaarna way samaynayaan qaarna ma samaynayaan soo ma taa marka waa iraada sharciya ah, inay dhacdo waa dhici kartaa inaysan dhicinna way dhici kartaa laakiin iraadada kawniga ah ayadu shaygay ku dureersato waa inuu saa u fulo wax istaagi kara ma jiro furuuqdaasay leedahay oo u dhaxaysa ayib marka taa wey miduu ka hadlayo wuxuu yidhi marka walaa yakhruju ma baxayo shayun shay can mashii'atii kama baxayo seebuu ka wadaa marka laa yakuunu shayun ila biiraadatii walaa yakruju shayun can mashiiatii kee buu ka wadaa marka tii kawniga ahayd marka tii sharciga hadda kama hadlayo ayib walaysa ma ahaanin buu yihi fi lcaalami caalamka dhexdiisa ma ahaanin caalamku waa makhluuqa dhexdiisa shay shay ma ahaanin shaygaasoo yakhruju baxaya can taqdiirihi alla qadaridiisa iyo qorshayntiisa ka baxaya ma jiro shay alla qorshayntiisa iyo qadaridiisa ka hoos baxaya makhluuqa kuma jiro caalamkana ka mid maawe macnaha sidaas weyaan ayib ama waxyaalaha daatada ha noqdeen ama sifaadka afcaasha ha noqdeen wax walba waa hoos tagaya walaa yasduru ma fulayo shay ma fulayo waay walaa yasduru shayun ti way macnaha walaa yasduru ma fulayo huwa shaygii ilaa can tadbiirihi alla maamulidiisa mooye si kale kuma soo fuli karo shay haddaad aragto soo fulay oo bannaanka yimid oo la ahaysiiyey oo muuqda haddaad aragto wuxuu ku yimid waa waa waa waa maamul alle tabaaraka wa tacaala saas tadbiir iyo maamul ayuu ku soo fulay alle uu leeyahay tabaaraka wa tacala walaa yasturu ma soo fulo shay-un shay ilaa can tadbiirihi alla maamulidiisa mooyaane si kale kuma soo fula allaa dabaray oo maamulay oo sidaasi ugu talagalay wey walaa maxiida meel looga leexda ma jiro cani ilqadari qadarka almaqduuri ee la qadaray qorshaha alla uu qorsheeyeyna meel looga carari karo looga leexan karo ma uu jiro oo lagaga fakan karo wey macna ayib laa mafara walaa maxiisawa wax ilaahay tabaaraka watacaala uu qadaray waxaan ka hadlaynaa marka qadarkii kawnigaha baan ka hadlayna sooma qadarkii kawnigaha w meel looga fakan karo iyo cid ka hoos bixi karta iyo cid ka baaqsan karta midna ma jirto sidii ilaahay u qorsheeyey buu u dhacayaa tabaaraka wa aab si kasta saa u taxadarto waa kii xadiidka nebiga sal lay aslam laa yugni xadarun can qadar ah, yani waxa weeyaan taxadar qadar ilaahay waxba ka tari maayo haddii qadarkaas waa qadarka kawniga ah waa wixii rabbi kuugu talagalayoo kawnan inay kugu dhacdo la qorsheeyey si kasta haddaad u taxadarto oo tadaabiir kasta aada qaadato ma ka baaqsan karti saas maana si walba yeel meel kasta ku carar wax kaa badbaadin kara adiguna iskama badbaadin karti wax khalqigoo kaa hor istaagi karo kaa badbaadin kara ma jiro sidii ilaahay ugu talagala waa inuu fuusho tabaaraka watacaala saas way macnaha laa maxiida meel looga cararoo lagaga fakado ama lagaga leexda ma jirto can ilqadari qadarkii xaggiisa almaqduuri ee la qadaray waa kii xadiidka nebigu ahaa sal lay waslam cabdullahi bni cabbaas markuu nebigu la hadlay xadiidkii sunan tirmidi waa kiina yidhi waclam ana alummata low ijtamacat calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ila bishayin qad katabahu allahu laka wain ijtamacuu calaa an yaduruuka bishayin lam yaduruuka ila bishayin qad katabahu allahu calayk ruficat alaqlaamu wa jaffat asuxuf waxaad ogaataa ummadda dhammaanteed hadday iskulanto oo ay isku waafaqdo inay ku anfacdo shay un kugu anfacdo shay kuguma anfici karaan uusan alla kuu qorin waxay kugu anfici karaan waa wax horay u qornaa un hadday kulli isu tagaan oo isku waafaqaan oy ku midoobaan inay ku dhibaan oo shay kugu dhibaanna kuguma dhibi karaan shay ilaa shaygii alla kuu qoray mooye wax alla korkaaga ku qoray unbay kugu dhibi karaan waa qornaa waxani kulli hadday isu tagaan kaa'inaadka oo dhan bima fii daalika iska dhaf insaanka ummadda iska dhaadee xataa jinkooda iyo insigooda iyo malaa'igtooda hadday isu tagaan oo maanta ku tashadaan hebel aan dhib gaadhsiino dhibkaasi wuxuu unku gaadhay hadduu qornaa hadduusan qornayn soo ma hadday kor iyo hoos isu qaadaan oo wax kasta sameeyaan waxba kuguma samayn karaan dhibkaana kuma gaadhsiin karaan saas way macnaha sidaa markii wax loo kala qoray oo sidaa loo qorsheeyey qalinkii lagu qorayna meeshii laga qaatay ruficat alaqlaamu qalimadii la qaatay wajafat isuxufu waraaqihii maqaadiirta lagu qorayna waa ingegtay wax ka bedel ma leh isla weynin marka sidaasay marka wax u socdaan ah, saasay wax u dhacayaanoo kownkani allihii lahabaa saa u maamulayo doon ha doonin jeclow ha jeclaanin saasay kuugu dul soconaysa ayib waa midda ku dul socota xataa kuwa diidan kuwa xataa la soo taagan ilaahay ma jiro oo jiritaankiisa maba ogolinba wax ilaah la yidhahda ma jiro kownkan dabeecaa wadda dabeecad baa maamulaysa xataa kuwa taagan maqaadiirtaasaa ku dul socoto isagoon rabin baa la keenay isagoon rabin baa la dili a ilmaa la siin haddii la rabo waa laga qaadi faqiir baa laga dhigay haddii la rabo xoolaa la siin kursi baa la saari haddii la rabo waa laga ridi cudur baa lagu ridi caafimaad baa la siin tala ma uu laha soo ma meeshana wuxuu la soo taagan yahay wax ilaaha ma qirsani a adoo ama qirso ama qirsanaan laakiin maqaadiirta way kugu dul soconi marka maqaadiirtaasi waa maqaadiirtaa qasbanaysa makhluuqa oo wax ishortaagi kara ama isku taagi kara male waxaa doontaba adugu samay walaa yatajaawazu ma gudbayo maa khua wixii la qoray oo la xariiqay fi lawxi lawxa dhexdiisa lagu xariiqay almastuuri ee la sadareeyey ah, la qoray baa laga waraa mastuurkaasi waa qorid yani waxa wey waana yani waxa wey waa waa qoraalka markuu sadar sadar u samaysan yahay ayaa la yidhaha marka wixii lowxulmaxfuudka mastuurka waa lowxulmaxfuudka lowxaas iyo diiwaankaasi wax walba ku qoran yihiin wixii halkaa lagu xariiqay ma gudbi karo wax gudbi kara ma jiro walaa yatajaawazu shay-un waayo shayna ma gudbi karo maa khudta wixii la xariiqo lagu qoray fi lowxi lowxi almastuuri ee la qoray ama la sadareeyey oo si sadarada loo qoray wax loogu qoray macnaha wax dhaafi kara ama gudbi kara ma jiro araada wuu doonay alla tabaaraka wa tacaala maa shayga alcaalamu makhluuqu faaciluuhu ay samaynayaan kuwa samaynaya ay yihiin ah, caalamku waa makhluuq makhluuqaadkiisa malaa'igta iyo jinka iyo insigiiyo kulli isku dar waxa ay falayaanee samaynayaan allaa doonay araada malcaalamu faaciluuhu qoladii buu la radinaya iraadadaasi waa tee marka ya waa iraadadii kowniyada ahayd waay ah, waxyaalahay addoommadu samaynayaan oo dhan ilaahay doonidiisa kownigaabay ku dhacaysaa ayib araada wuu doonay iraada kowniya waay qadariya maa shayga alcaalamu caalamku faaciluuhu kuwa samaynaya ay yihiin walow casamahum hadduu alla ilaalin lahaa oo uu caalamka ka ilaalin lahaa waxa ay samaynayaan hadduu ka ilaalin lahaa oo ka celin lahaana lamaa khaalafuuhu ma aysan khilaafeen ayib hadduu alla qorshayn lahaa oo oodooni lahaa inaysan samaynin miyay khilaafi karaan ma khilaafi karaan ah. hadduu damco inaysan samayninna ma samayn karaan hadduu damco inay sameeyaanna waa inay sameeyaan qas ma khilaafi karaan ma daba karaan way macana lamaa khaalafuuhu ma aysan khilaafin way macana ayib meeshaa wuxuu ka bilaabay afcaalu lcibaad waxa loo yaqaano addoommada afcaashooda waxay addoommadu samaynayaani ma makhluuq baa mise makhluuq ma aha waa masalada muctasilada iyo ahlu sunnaha dhex taalla way oo ahlu sunnuhu waxay yidhaahdeen addoonka iyo wuxuu samaynayaba alla abuuray sooma waataan xadiis soo marnay ina allaha yani xadiiskii haddaynu soo marnay bukhari soo maayan ina allaha yasnacu kulla saanicin wa sancatahu yani addoonka wax sancaynaya iyo sancada uu sanceeyeyba allah tabaaraka wa abuuray ayb marka afcaalulcibaad makhluuqa way cinda ahlisunna ilaahay abuurkiisana kama hoos baxayso alla markuu yidhi allahu khaaliqu kulli shayin kulli shay waxaa gelaya afcaalulcibaad addoomada ah, afcaashoodaa gelaysa ayib aayadda kale waa ka rabbi yidhi tabaaraka wa tacala wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun allah idin abuuray wamaa tacmaluuna iyo camalakumba maada masteriye markaad ka dhigto idinka allah idin abuuray camalkiinnana allah abuuray sooma mada haddaad ka dhigto muxuu ahaaye aad mawsuulo ka dhigtana waxay noqonaysaa wallahu khalaqakum waladii tacmaluun kaad samaynaysaan oo marna waxay ku dhacaysaa mafcuulkii idinka soo fulayo marna ficilkay ku dhacaysa ayib oo mar waxay noqonaysaa idinkana allah idin abuuray asnaamta ficilkiina ka dhalatay eed caabudaysaanna allah abuuray marna waxay noqonaysaa idinka allah idin abuuray ficilkiina laftiisana alla abuuray macnahan dambe bayna rajaxayaan ibnuqayim iyo shekh islam ibnu taymiya iyo keyrkood ayb walow casamahum hadduu alla ka ilaalin lahaana lamaa khaalafuuhu hadduu ka ilaalin lahaa waxa ay sameeyeen lamaa khaalafuuhu maynan khilaafeen walow shaaa rabbuka maa facaluuhu soomay walow shaaa rabbuka maa facaluuhu fadarhum wamaa yaftaruun walow shaaa hadduu doono alle an yutiicuuhu inay aeecaan jamiican dhammaantood inay aeecaan hadduu doonana oo iraado kawniya ay ku dureersan lahaydna iyo mashii'a kawniya la aaacuuhu dhammaantood way ateeci lahayd haddii alle iraadadiisa kawniga doonidiisa kawniga ee caamka hadday ku dureersan lahayd inay kulli addoommadiisa wada ateecaanna hal mid ma khilaafeen kulliga wada ateeci lahayd saas way macnaha alla tabaaraka wa tacala qur-aanka ku yidhi walow shaaa allahu lajamacahum cala alhudaa falaa takuunanna min aljaahiliin hadduu alla doono wuxuu ku kulmin lahaa iyagoo dhan hanuunkuu isugu keeni lahaa oo cidibo ma baadiyowdeen laakiin allah tabaaraka wa tacaala lixikmatihi wa cadlihi wuxuu doonay inay addoommadiisu qaybsamaan mid walbana hoy buu ugu talagalay naar buu sameeyey waa in dadkeedii la helo jannuu sameeyey dadkeedii waa in la helo qadihiisi iyo qadarkiisa horaa sidaa ku dureersaday laakiin kama hoos baxsana kulligood waxay samaynayaan alla tabaaraka wa tacaala abuurkiisa iyo doonidiisa kama hoos baxsana falaa takuunanna min aljaahiliin ayb khalaqa wuu abuuray alle alkhalqa abuurkuu abuuray makhluuqa ayuu abuuray iyaga iyo wa afcaalahum iyo waxyaalahay samaynayaan waataan soo sheegay iyagana wuu abuuray afcaashooda ay samaynayaanna isagaa abuuray wa qadara alla wuu qadaray arsaaqahum risqiyaalkooda wa aajaalahum iyo ajalyaalkooda ajaashu waa cimri cumriga ah, way macnaha risiqa ay quudanayaan wuu qoray oo wuu qadaro wuu qorsheeyey ajashoodiiyo cimrigoodu intuu dhan yahayna wuu qoray oo wuu qorsheeyey allah tabaaraka wa tacaala khalaqa alkhalqa wa afcaalahum aayaddii horaas daliilu ah wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun arsaaqda iyo aajaasha inuu qadarayna ayadana waxa weeyaan yani waxa weeyaan eh, qur-aankuna waa kutusaya xadiidka cabdullahi bn mascuud fii saxiixaynna sidoo kale waa kutusaya yani waxa weeye ilmuhu markuu uurka ku jiro malag baa lasoo tirayaa la soo diraya markaasuu nafta ku afuufaya markaasaa waxaa la amrayaa bikasbi risqihi wa ajalihi wa camali mima washaqiyun aw saciid ah, saasaa la amraya qor baa laleeyahy markaasaa la qoraya marka wax walba waa qorshaysan yahi wax walba waa qorshaysan yahi ayib taqdiirka alle tabaaraka wa tacaala baa haddana waxay u qaybiyaan shan qaybood culimmadu an qaybood bay qeybin ataqdiir waxay dhahaan altaqdiir alcaam waa midka koobaad altaqdiir albashari waa ka labaad altaqdiir alcumri waa ka saddexaad altaqdiir alsanawi waa midka afaraad altaqdiir alyawmina waa midka shanaad saasay u kala qaadaan allaha qadaridiisa iyo qorshihiisa mid waa mid caam ah oo waa kownka dhan ilaahay qorshayntuu qorsheeyey iyo qadaridii uu qadaray wey macnaha ayib midda labaadna waa taqdiirka ku saabsan basharka bini aadamka iyo afcaashiisa iyo abuurkiisa iyo keenidiisa iyo arrimihiisa waa taqdiir khaasa wey kii hore kownka waa ka waa ka hooseeya kiibaa ka horaa ka guda weyn midka kaleeta waxaa jira la yidhahdo isla ibni aadamkiiyo ku tacalluqo lala altaqdiir alcumri waa ruuxa iyo cumrigiisa yani noloshiisa ruuxa waxa ku dhacaya xayaatadiisa ilaa ay ka dhammaanayso iyo mashaqiba ma ahlunaarba ama ahlujanna cimrigiisa wax ku saabsama oo xadiidka cabdillahi bn mascuud baa kutusaya ina axadakum yujmacu khalquhu fii baطni ummihi arbaciina yowman xadiiskaasaa kutusaya mid kale afraad waa taqdiir sanawiye dhahaano sanad walba waxyaalaha dhacaya si gooniya haddana loo qadaraa oo waxaa kutusaya fiiha yufraqu kullu amrin xakiim leylat lqadri soo maha fiiha yufraqu kullu amrin xakiim taqdiirka sanawigaabay kutusaysa sanadkaa wixii dhacahayo oo dhan gooni baa haddana loo qadaraya isagoo horay u qadarnaa si guud baa haddana si gaara ah loo qadaraya oo habeenkaa laylatlqadriga ayaa la qadaraya maanaa yaa dhimanaya yaa noolaanaya yaa la dullaynaya yaa cizoobaya yaa caydh noqonaya yaa xoolo la siinaya wahaa kada maxaa roob la bixin maxaa wahaakada saas way macanaa ayib taqdiirka ugu dambeeye shanaadi waa taqdiirka yawmiga baa la yidhaha maalin kastana haddana taqdiir baa socda oo allah tabaaraka watacala waa ka yidhi kulla yawmin huwa fii shan ah, maalin kasta ilaahay arrin buu ku sugan yahay xunbaa alla uu maamulaya tabaaraka watacaala oo maalin maalin kasta dad baa la cisaynaya qaar baa la dullaynaya qaar baa kor loo qaadaya qaar baa hoos loo dhigaya qaar baa la qadinaya qaar baa wax la siinaya mid baa laga farxinaya mid baa laga oohinaya mid baa la dilaya mid baa noolaanaya mid baa dhalanaya wahaakada yowmiyan marka kulla yowmin huwa fii shanin maalin walba maqaadiir baa socota waxaasoo dhan marka kulli waxay hoos tegeysaa ilaahay qadartiisa qadartiisa qadihiisa iyo qadartiisa hoos tegeysaa macana yahdii alla wuu hanuunin buu yihi sheekhu man yashaau ciduu doonuu hanuunin biraxmatii naxariistiisuu ku hanuuninaya wayudilu wuu lumin oo wuu baadiyeyni man yashaau ciduu doonana bixikmatii xikmadiisuu ku baadiyeynayaa meeshaa waxaa soo gashay marka qadaridda xeelaha ilaahay uu qadaray waxaa ka mid a ah addoommada hanuunintooda iyo baadiyeyntooda ilaahay qadihiisa iyo qadartiisa kama hoos baxsana laakiin midka uu hanuuniyeyna alla tabaaraka wa tacaala wuxuu ku hanuuniyey bifadlihi isagaa siiyey oo ku tafadulay oo rabbi tabaaraka wa tacaala u gartay inuu hanuuniyo caqlikiisa iyo sabab uu addoonku leeyahy kuma siinin allah iska siiyey tabaaraka wa tacaala midka uu lumiyeyna alle tabaaraka wa tacaala keliya kaalmadu uu kaalmayn lahaa buu ka daystay markaasaa waxaa loo daayay naftiisa iyo shaydaan baa faraha looga qaaday haddii ilaahay uusan kuu kaalmaynin oo naf iyo shaydaan uusan kaa qabanin maba hanuuni kartidba iskama celin karta adiga marka midna ilaahay fadli buu siiyey oo intuu ka qabtay buu hanuuniyey oo jidkii tusay oo waafajiyey fadlan minhu waa dheeraadkiisoo isagaa siiyey oo hadduu ilaahay addoommadiisa qaar ka mida dheeraad siiyo miyaa la weydiin karaa maxaad u siisay la siin kar ma dhihi kara lama dhihi karo laa yusal camaa yafcal waa milkigiisi isagaa ku tasarufaya waa mid waa midda labaade addoonka uu hanuuniyey ee uu waafajiyey khayrka waa maxal aqbali kara xanuunka iyo iimaanka munaasib u awaay addoonka uu lumiyeyna keliya wuxuu ka gaad ka ceshaday uun waafajintii iyo fadligiisii buu ka ceshaday hadduu fadligiisa ka ceshadayna cadaaladiisuu kula mucaamalooday saas daraaddeed ba waxaa la yidhahdaa cidda luntayna cadaalad bay ku luntay cidda hanuuntayna fadli bay ku hanuuntay kan hanuunayna bifadlihi mani ilaahay iyo galladiisa iyo ixsaankiisa iyo tawfiiqdiisu ku hanuunay kanna faraha unbaa laga qaadayo waan loo kaalmaynin kaalmadii hadduu ka ceshadayna eed kuma le alla tabaaraka watacala soo ma oo allow maxaad u kaalmayn weyday kanna u hanuunin weyday oo aniga waxayga madaa ila maamulo waay soo ma so allah tabaaraka watacala suu doono ma yeeli karo addoonkan ma qasbin ma sandulaynin khiyaar baa la siiyey waxaa la yidhi wakaasi jidkii hanuunkuna wakaa jidkii baadiduna wataa ama kaa mar ama kaa mar faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur laakiin anigu kuu kaalmayn maayo oo allo maad ii kaalmaysid ma istaahisid sooma ma istaahishid maxal munaasiba ma tihid haddaadan maxal munaasiba ahaydona istaahilinna in lagu hanuuniyo oo hanuunkii meeluusan lahayn la dhigo حكمة ما صوما حكمة ما حيث هاي شيء والبمناشة ومناسب كل إلا إذا صوما محل كان الله أوهنونية وتوفيق ذا إيهنون في إيمان أوجلي ومحل مناسبة صوما محل كاو كذا يستو كعشر إيهنون كي توفيق ذنا محل مناسبة معها ساس براد يدوا حكمة لبضوها كاو باديين وحكمة كان أوهنونيين وحكمة صوما kaa uu baadiyeeyeyna cadaaladunbuu kula dhaqmay ma qasbin kan uu hanuuniyeyna fadligiisu kula dhaqmayoo sidaasuu ku hanuuniyo ku waafajiyey addoommadu marka labadaasay udhexeeyaan waxay u dhexeeyaan bayna fadlihi wa cadlihi bayna fadlihi wa cadlihi bay udhexeeyaan addoomadu sidaas weyaan ayib yahdi alla wuu hanuuninay man yashaau ciduu doono biraxmatii buu ku hanuuninayaa naxariistiisa fadligiisa iyo naxariistiisaa keenay waa yani hanuuninta wayudilu alla wuu lumini man yashaau ciduu doonana bixikmatihi buu ku luminayaa yacni xikmadda rabbi baa keentay inuusan addoonkaa hanuuninin mana la qasbine asagaa gaalnimada iyo xumaanta iyo baadida doortay khiyaarkii la siiyey yuu ku doortoo ku qaatay macana allana tabaaraka wa tacala ma uusan qasbin ayib saas daraaddeed addoommadiisa ma dulmiyo wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid kan uu hanuuniyeyna waa fadli kaa kalena muusan dulmiyin alla tabaaraka watacala wax dulmiya ilahay xaaraan buu korkiisa ka waa iska xarimay rabbi tabaaraka watacala saas way macnaha xikmadda ku jirtaa waxay tahay allah tabaaraka watacaala markuu kownka abuuray addoommadiisa markuu abuuray sida xadiis saxiixa ku sugan ayuu alla tabaaraka watacaala wuxuu ku firdhiyey ama ku saydhay nuurkiisa ah, nuurkii uu maalinkaas ku saydhay ciddii maalinkaasi alla ugu talagalay inuu hanuunana nuurkii maalinkaa la qaybiyey baa qayb laga siiyey xilli walboo adduunka adduunka uu soo kordho oo yimaadoo la abuuro nuurkii isaga ahaabuu u baxsanaya maalinkaa nuurkii la qaybiyeyna qaar ilaahay ka qadiyey baa jira xilli kastoy adduunka yimaadaanna ma hanuunayaan ilaahay tabaaraka watacaala tacaala iyo xikmaddiisa ayaa sidaa ku dureersata wey macnaha ayib qaala allahu alla wuxuu yidhi tacaala korahaye laa yus'alu lama weydiiyo alla tabaaraka watacaala camaa yafcalu waxa uu falaya lama weydiiyo wa hum ayaga yus'aluuna waa la weydiiyaa alle maxaad saa u yeeshay lama dhaho maxaad hebel u hanuunisay ood janno u geysay hebelna u baadiyeysay ood naar u geysay su-aashaasi ilaahay uma saalno soo ma addoommadaasi su-aashaasoo kale la weydiiyaa addoommadaa waxay samaynayaani lagaga daba tagaa oo la weydiiyaa oo muxuu ahay laakiin ilaahay tabaaraka watacaala laa mucaqiba lixukmihi waay xukumkiisa wax ka daba tegi karoo weydiin kara ma ay jirto maxaa saa u yeeshay laakiin qaطcan waxaan ogsoonnahay allah tabaaraka wa tacaala meeshuu dhacaba waa meeshuu munaasibka ku ahaa si uu u dhacana waa sidii uu munaasibka ku ahaa saas man mana yani waxa wey rabbi tabaaraka wa meelaan munaasib ahayn wax ma dhigo ayb laa yus'alu cama yafcalu wahum yus'aluun wa qaala allahu alla wuxuu yidhi tacala korahaye innaa anagu kulla shayin shay kasta khalaqnaahu waanu abuurnay biqadarin baan ku abuurnay shay kasta waan abuurnay shay abuur ka hoos ma jiro haddana waxaa lagu abuuray qadar iyo qorshaa lagu abuuray shaygu waa la jaangooyey waa la sar jaray waa habaysan yahay waa qorshaysan yahay waa qoondaysan yahay waana abuurnay bu rabbi tabaaraka wa marka taqdiirkii iyo abuurkii wa ayb wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wakhalaqa alla waa abuuray kulla shayin shay kasta faqadarahu markaasuu qadaray taqdiiran qadarid ah, shay kasta alla waa qadaray waana abuuray wax ka hoos baxsani ma jiro abuurkuna waa hoos tagaa taqdiirta iyo qadaridda iyo qorshayntuna waa hoos tagtaa rabbi tabaaraka wa tacala saas way macana ayib fi saxiix muslim waxaa ku sugan min xadiid abulswad zuali ama dili ama diyali cimraan ibnu xusayn baa wuxuu u yidhi buui saxaabigi ara'ayta maa yacmalu annaasu alyowm buui wayakdaxuuna fiihi abulaswadow waa ninka la yidhahdo qawaacidda luqada carabigaa buu bilaabay ee ka warran buu yidhi waxa ay samaynayaan dadku maanta camalka ay dadka maanta samaynayaan ashayun qudiya calayhim wamadaa calayhim min qadari maa sabaqa waxay dadku maanta samaynayaan ma wax horay loo xukumaybaa oo qadar horoo tegey uun ka imaanahayoo ku dul soconaya miya aw fii yustaqbaluuna bihi mima mima ataahum bihi nabiyuhum wa habatat alxujatu calayh mise waa wax dib ka soo darinayo oo dib laga soo qaabilinayo wuxuu nebigoodu la yimid ka dhalanaya iyo xujadii ku ogantay yacni camalkan iyo iimaankan iyo waxani ma wax dib ka yimid ba mise waa wax horay u qornaa su-aasaasu weydiye markaasaa waxaan ii buhi bal shayun qudiya calayhim may waa shay horay u wada qorshaysnaa waxan markaasaa waxaan wuxuu yidhi bu yihi cimraan baa dhahay saxaabigii aba dhahaya afalaa yakunu ulman buu yihi afalaa yakunu ulman waxani hadduuba saa u wada qorshaysnaaba soo dulmi ma noqonayo kan la baadiyeeyey haddana baadidii la baadiyey loo cadaabayo soo dulmi maaha su-aashaas weydiiy markaasuu wuxuu ihi fafazictu min dalika fazacan shadiida buuri su-aashaasi aad baan uga argagaxay buuri cimraan ibn xuseyn oo saxaabi ah iyo haddana su-aashaa ku weydiinaya waan isku naxay buuhi markaasaan aad iyo aad u argagaxay markaasaa waxaan idhi buuhi kullu shayin khalqu llaahi wa milku yadihi baan idhi buuri wax kasta waa abuur alle waana milkii gacantiisa ku jiraan idhi buuri halkaasaan kaga baxsaday buuri ila warka haddii uu meel sakal ah kula galo duuduub baa looga boodaa soo ma midho bardi duuduub baa lagu liqaa anugu wax kale garan maaye wax walba waa abuur alle milkii alluuna ku jiraabaa igu markaas wuxuu yidhi buu idhi markaas waxaan ku daray buu ihi falaa yus'alu cama yafcalu wahum yus'aluun allana tabaaraka wa tacala wuxuu samaynaya lama weydiiyo ee addoommadaa la weydiiyaa waxay samaynayaan markaasaa wuxuu yidhi buu ihi yarxamuka allah innii lam urid bimaa sa'altuka ila liaxzira caqlaka bui kuma weydiini bu ihi su-aalahaan ku weydiiyey ilaa inaan caqligaaga tijaabiyo mooye aan ku imtixaanayo buui marka inaad bal caqligaagu heer ku gaadhsiisan yahay baan tijaabinahayay buui markaasuu xadiidkii nabiga keenay sal alay aslam wuxuu yihi laba nin baa nabigu yimi sal alay slam oo reer muzayna ayaa nebiga u yimi sal alay slam markaasa waxa ya rasuul allah ara'ayta maa yacmalu annaasu alyawma wayakdaxuuna fiihi ashayun qudiya calayhim wamadaa fiih su-aasha lafteeda baa nabiga sal lay sl laba ree musayne weydiiya waxay dadku samaynayaan ma wax horay u tegay oo horay u qornaaba mise waa wax hadda iyagu ay bilaabanayaan oo cusuboo hadda ka dhalanaya nebigu wuxuu la yimid iyo xujada ku oogantay iyo khiyaar dadku ay waxay doonaan samaynayaan markaasaa wuxuu yidhi bu nebi sal lay slam laa bal shayun qudiya calayhim wamadaa fiihim may waa shay horay loo xukumay kuna dul soconaya oo ilaahay tabaaraka wa tacala uu xukumay wa tasdiiqu dalika fi kitaabi illahi arrintaasina daliilka rumaynaya ee kitaabkuba ku yaalaaba qur-aankaa rumaynaya oo muxuu yahay wanafsin wamaa sawaaha he faalhamaha fujuuraha wataqwaaha ah. nafta alla ilhaamiya oo alla kacabsiga ku ilhaamiya iyo iimaanka iyo dariiqa saxda middan fujuurka iyo balaayada ku dhacdayna allah ku ilhaamiyey tabaaraka wa bicadlihi marka qur-aanku labadiiba muxuu ka dhigay inuu qado ilaahay iyo qadarkiisao horreeyey soo kama dhigin saasuu nebigu sal alay waslam ayuu marka ugu sheegay buui marka keenay su-aashaana uu kaga jawaabay macana ayib wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi tabaaraka wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi maa asaaba ma asiibto min musiibatin musiiba ma asiibto fi lardi dhulka dhexdiisa walaa fii anfusikum nafafyaalkiinna dhexdoodana ma asiibto ilaa hadday asiibto fii kitaabin kitaab dhexdii bay ahaatee musiibadaas min qabli an nabra'aha musiibadaa intaanaan abuurin musiibada intayna dhicin oo naan abuurin bay kitaab kusii qornayd ayb musiibo dhulka ku dhacaysa ama naftiinaba ku dhacaysa ma jirto ilaa kitaab bay ku qoray lawxulmaxfuudkay ku qoray intaan musiibada la abuurin intayna dhicin waayo intayna kugu dhicin bay sii abuuray musiibadaasi ama mid khaasoo naftaada gooniya ku aha noqoto ama musiibo guud ha noqoto musiibada khaaskaugaa maalan yani cudur baan kugu dhacay caafimaadkii baad weyday ilmihii baa kaa baaba'ay madhalays baad noqotay yani xoolihii baa ku dhaafay wahaakada ay musiiba oo kugu dhacdo khaas kugu ah ama mid dhulka ku dhacdoo caam ah dhulgariir baa dhacay waa la baaba'ay duufaanaa dhacay waa la baaba'ay abaaraa dhacay waa baaba'ay colaad baa dhacday waa la baaba'ay ah. kulli intaynan dhicin bay sii qornayd oo lawxul maxfuudkii ku qornay Ah, ila fi kitaabin min qabli an nabra'aha intaanaan ayada abuurinoo ina dhicin ayay sii qornayd bu alla tabaaraka watacaala sidaas mana musiibadaasi way sii qornayd ayb maxay inoo taraysaa haddii la yidhaahdo musiibadan iyo waxyaalahan idinku dhacayaayo way sii qornaayeen wayna qorshaysnaayeen fulinta unbaa laabnaydoo idinku fushay mooye marnabana maydan ka baadsateen maxay inoo taraysaa xikmad weyn baa ku jirta faa'iido weyn oo nolosheenna u noqonaysaa ku jirta oo ah likay laa ta'tow calaa maa faatakum walaa tafraxuu bimaa aataakum haddaad mabda'aasi si fiican kaaga dhaadhaco mabda'u alqada waalqadar ood ilaahay qadihiisi qadarkiisii dhab u rumayso likay laa ta'sow calaa maa faatakum wax ku dhaafay oo kaa tagood sugaysay intaad sugaysay aada heli weydo ku dhaafay u murgimaysa soo ma u walbahaari mayso isuna dhibi mayso isuna dili mayso stressna kugu dhici maayo iyo cudur soo ma liish leanna markii ay ku dhaafto waxan faa'iidaad sugaysa riix baad sugaysa meeshaad riix sugaysay baa raasamaalkiiba lumayba soo ma a cudur baa kugu habsaday iyo gaajo iyo balaayo dhan baa isugu kaata meeshaad guul sugaysay baa guuldarra kugu dhacdo waa lagu jabiyey soo ma meeshaas leed xoolo fara badanaan baad ka heli doontaa baa inta lagugu xamaashay baa haddana waa ka adoo cayda meesha taaganta waana lagugu xamaashay soo ma waxaasoo dhan markay kugu dhacaan haddaadan qadaha iyo qadarka rabi kaashani waad isla hadli waana dad badan maanta sis haysta soo ma waad wareeri oo waxaad isweydiini maxay sidani ku dhacday lima lima lima lima waad isweydiini maxay igu dhacday maxaa tan igu keenay sababtu maxay tahay maxaan uga baaqsan waayey male haddaan sidan sameeyo ma dhacdeen haddaanan sooba tageen haddaan halkaa ku carari lahaa haddaan isdaaweyn lahaa haddaan haddaan saad ugu hayso oo sheekadaada maskaxdaada ugu wareegso waxbana kama bedeli karto wixii kugu dhacay saad saa ugu hayso ugu hayso waad waalan maalinta dambe soo ma adoo maryaha dhigtay waxaad arki uun qashinka urursanahay wabillahi tawfiq dadkan waa shayna inta badan waxa ku dhacaya sababtu taas waa haddii laakiin qadaha ilaahay iyo qadarta aada rumaysan tahay waxaad dhihi markay su-aashu kugu timaaddo qadara allahu wamaa shaaa facal ilaahay baa sidan qadaray wuxuu doonana wuu sameeyaa anna addoon ilaahay baana inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun bas waabad ka daawodayba waaba daawoba waaba caafimaadayba macna dhibkiiba adduunka ka dhacayo oo la mashaqaysan yahay baad adiga iska qoslaysaa o iska farxaysaa likay laa ta'suu calaa maa faatakum waa qodob walaa tafraxuu bimaa aataakumna waa qodobka laga wuxuu alla idin siiyeyna inaydan ku kibrin oo dhanka kale weeyo markii dadka barwaaqo la siiyana oo ruuxa loo nicmeeyana cudur waxaa ka dhasha la yidhahdo kibir iyo isla qab waaba kanba waaba waaba kibirsan yahay sanku taagan war maxaa sanka la taagaysa waxoogaa xoolaadaa la siiyey waxoogaa caafimaadaa la siiyey waxoogaa maalmuhu intuu wax yaro barbartay buu yaro shaqshaqaysto xamaashayo markaasuu waxoogaa yaro helay waaba kasanku taagaya dadkii waa iskala wenyahay war xaggee wax kaaga yimaadeen hadduu ogsoonaan lahaa waxani inay qornaayeen horayna u qorshaysnaayeen camalkiisa iyo shaqadkiisana ayna ku imaanin siisma rabbina ay tahay hadduu ogaan lahaa miyuu kibri laha walaa tafraxuu bima aataakum kibirkaa yuu ka baabsana marka labada cuduree bini aadamka dila waa labadaas murug iyo walbahaar iyo cudurro ka dhashay iyo musiibo daawow ka yahay kibir iyo isla weynan iyo qab iyo dadkood iska wanasankood taagsana iyadana waa cudur khatara daawo ka yahy labadaba waxaa daawo kaa ah inaad ogaato waxan inay qornaayeen maqaadiirtani waa jirtay waana qornaayeen laba gooraba saan bay wax u dhici lahayen laba gooraba saas wax u dhici lahayen qur-aanku saasuu tilmaamay macna likay laa taataw calaa ma faatakum walaa tafraxuu bima aataakum faman yurid illaahu ruuxuu alla doono marka a wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi faman yurid illaahu ciduu alla doono inuu hanuuniyo faman yuriid illaahu ciduu alla doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax wuu waasicini sadrahu laabtiisa lilislaami islaamnimadu u waasicin waman yurid ruuxuu doono an yudilahu inuu lumiyana yajcal wuxuu yeeli sadrahu laabtiisa dayiqan mid cidhiidhi ah xarijan xarajan oo oo jiq ah cidhiidhi weliba jiq ah buu alla ka dhigaya tabaraka wa tacaala faman yurid illaahu an yahdiyahu iraadadaasi ma kawniya mise waa harciya harciya ah. faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam waa iraada sharciya soo ma waman yurid an yudilahu waa iraada kawniya labaduba halka aayad bay ku imaanaysa ayib miduu alla rabo tabaaraka watacala inuu hanuuniyo oo hanuunintiisa inuu wax waafajiyo uu alla rabo tabaaraka wa qalbigiisa ayuu islaamnimada u waasixiyaa addoommadan aad arkaysaane qaarna iyagoo meel wada joogo oo wada dhashay oo isku deegaan ahoo isku nolol ku noolo qaarna ay diinta qaadanayaan qaarna ayna qaadanayn waa middan ruuxuu ilaahay rabo tabaaraka watacaala inuu hanuuniyo laabtiisa markuu islaamka maqlo laabtiisii baa islaamka loo waasicinaya qalbigiisii baa marka jeclaanaya iimaankiibuu jeclaanaya daacadiibuu jeclaanaya waa loo waasiciyey midna inuu iimaankii khayrkiiyo islaamnimada qaato waxaa qalbigiisa laga dhigayaa cidhiidhi oo kale cidhiidhi baa laga dhigaya cidhiidhi weliba aad ah. ah cidhiidhi aad ah xarajka waxaa la yidhaahdaa yacni meel laga galo shayga markuusan lahayn waxaa la leeyahay waa shajarun dayiqun xarij baa la dhahaya xarij marka meel laga xuluusho uusan lahayn oo meel laga galo oo uu jiq yahay ciriirigiisu saa'id uu yahay baa xaraj la yidhahda ama xarij kolba kaa tidhahdo macnaha ayib markaasaa rabbi wuxuu yihi tabaaraka wa tacaala kaannamaa yasacadu fi samaa ah. islaamka qaado marka la yidhaahdo laabtiisu cidhiirigay dareemayso waxay la mid tahay oo ula mid tahay oo kaleeto isagoo la yidhi oo kaleeto samada fuul adiga maanta haddii lagu yidhahdo samadaa fuul jaran jarro ma haysato awoodaad ku foosho ma haysato samada fuul baa lagu yidhi laabtaadu say dareemaysaa soo xaraj iyo xidhiiri badan maaha xidhiiri badan waa ma kari karti soo ma sidaasoo kale ku noqonaysaa ruuxii uusan ilaahay hanuunin rabin tabaaraka wa tacaala isagiiyo shaytaan iyo naftiisa ayaa laysu daynaya lagama qabanay loogama kaalmaynaya macnaha sidaas weyaan ayib rawaa wuxuu wariyey buu ihi ibnu cumara ibnu cumar wuxuu wariyey xadiiskuu hadda u yimid ana jibriila jibriil qaala inuu yidhi lilnabiy nebiga inuu ku yidhi sal ly waslam ah, nebiga inuu ku yidhi mal iimaanu iimaan muxuu yahay qaala wuxuu yidhi an tumina waa inaad rumayso rasuulkaa dhahay sal lay slm an tu'mina weeye aliimaanu iimaanku an tu'mina waa inaad rumayso billaahi alle wa malaa'ikatii iyo malaa'igtiisa wa kutubihi iyo kutubtiisa wa rusulihi iyo rusushuu soo dirsaday walyowmi alaakhiri iyo maalinka dambe ee qiyaamo wa bilqadari qadarkana inaad rumayso khayrihi kiisa khayrka ah wa sharihi iyo kiisa sharka ah fa qaala markaasaa wuxuu ihi jibriilu jibriil wuxuu idhi sadaqta run baad sheegtay buui xadiikaas waad garanaysaan sooma ayib waa xadiidkii fi saxiixi muslim muxuu ahaaye cabdullahi bni cumar ayaa warinaya aabihii ka warinaya ayib xadiidkii dheeraa khisaalu islaam ha ah, cumar ha ah, cumar ha ah, sax cumar idin qoray xadiiskii cumar bu ha sooma Ah. xadiisku waa xadiiskii cumar ibnu cumar baa aabihii ka warinaya filaya saas w lakin xadiisku wuxuu caan ku yahay xadiisu cumar waay ah. ayib xadiidkaasi marka waa xadiidka ay ku soo aroortay khisaalu lislaam iyo khisaalu liimaan iyo khaslatu alikhlaas waxaan dhihi alixsaan xadiiska way macnaha gadaal dambana eh, nebigu uu jibriil ka weyrinay amaaraatu saaca marka xadiidkaasi waa xadiidka tilmaamay ee nebigu ku sheegay sal lay slam arkaanta iimaanka waxaa ka mida ah marka aliimaanu biqadari khayrihi wa sharihi aliimaanu bilqadari khayrihi wa sharihi kiisa khayrkaa iyo kiisa sharka kiisa khayrkaa iyo kiisa sharkaa waanu tegi doonnaa baan umalanay waxaa laga wadaa alla xaggiisa tabaaraka wa tacaala afcaashiisa iyo qadarkiisa iyo qadihiisa shar laguma sheego kulli waa wada khayrka xadiidka nu tegi doona insha allahu tacala wsharu laysa ilayka ducadii nabiga sal lay slam wsharu laysa ilayka xagga alle shar ma jiro sharna kama yimaado laakiin sharku wuxuu ku jiraa mafcuulaadka mafcuulaadka waa waxa ka dhasha alla ficilkiisa waxa ka dhasho mafcuulka ah ayuu sharku ku jiraa kaasaa marka dhinac marka laga fiiriyo shar ah dhinac marka laga fiiriyana masaalix xambaarsan ilan wax shar maxdiya maba jiraba wax shar badhaxla ma jiro laakiin ilaahay ficilkiisu shar male sinaba waxaa jira marka faacil iyo ficil iyo mafcuul baa kala jira masaladaasi si ay kugu kala baxdo saddexdaa haddaadan kala suuraysanin ma kuu kala bixi karayso faacilku waa sameeyaha ficilkuna waa samayntiisa waaye waa صifo isagu uu leeyahay mafcuulkuna waa la sameeyaha wixii ka dhashay ficilka ee la sameeyey waay oo makhluuqii ah soo ma ayib kaba soo qaad hadda maalan abuuristii ibliis allah tabaaraka wa tacaala isagaa abuuray waa faacil samayntii ibliis uu ku sameeyeyna ficilkiisuu ahaa oo waa sifo isagu u labadaa midna shar kuma sheegi karti haddaad tidhaahdo ficilkii samayntii alla uu ibliis sameeyey ee ficilkiisa ay sifadiisa ahayd shar baa ku jira waa khatar leanna ilaahay sifaadkiisa shar kuma jiro sharku xaggee ka soo baxay ficilkaa alle mafcuulka ka dhashay oo ibliis laftiisa ah soo ma ibliis laftiisa ah kaasaa shar ku jira kaana ma shar keliya ibliis shar ma wada ah ibliis waxa ka dhashay kulli shar ma wada ah ibliis allah tabaaraka wa tacaala waa abuuray laakiin abuuristiis maxaa ka dhashay abuuristiis waxaa ka dhashay inuu addoommada qaarna lumiyo qaarna ilaahay tabaaraka wa tacaala darajaad ku siiyo ibliis khilaafkiisa la dagaalankiisa shuhadaa meesha soo baxday shuhado ilaahay jecel yahay miyaa soo bixi lahaa haddaan ibliis jiri lahayn ya oo maxay ku shahiidi lahaayeen haddayna ibliisba jirinba soo maslaxo weyn ma rususha alle iyo atbaacdoodu yay la dagaalami lahaayeenoo ka hortegi lahaayeenoo fadaaisha ku heli lahaayeen haddaan ibliis iyo atbaacdiisu jiri lahayn sooma allah tabaaraka wa wuxuu jecel yahay dembi dhaafka iyo addoommo uu u dembi dhaafo magacyadiisana waxaaba ka mida hafuur magaca kafuur la yidhaahdo yuu ku fuli lahaayoo yaa loo dembi dhaafi lahay hadduusan ibliis jiri lahayn sooma marka masaalix meesha waa ku jirtaa مصالح كطلال ليس أوريس إبليس واجتا إيه تشوغي ديسا صوما مصالح لا دراد بربي تبارك وتعالى من كامرك لغا فيريا واخي وحي الشرع إبليس كإيمانا ينا أساقو كإيمانا يا الله كما إيمانا يا تبارك وتعالى صوصا اسمع مركا وإنات كلا الصورة يستطو فائلك يفعلك إيه مفعلك صوما إيه مفعلك لله المثل الأعلى laakiin tusaale aan ku soo dhowayn karno maalan tusaale aan ku soo dhowayn karno waxay noqon kartaa maalan ninbaa wuxuu samaynayaa maalan wuxuu samaynayaa mindi buu samaynaya ama wuxuu samaynayaa nuclear buu samaynaya ama wuxuu samaynayaa gantaal isagii samaynayey waa faacil soo ma samayntii iyo dhaqdhaqaaqii iyo shaqadii iyo wuxuu qabtayna waa ficilkiisa oo isagaa iskale soo ma maxaa ka soo baxay intaa waxaa ka dhashay gantaalkii baa ka dhashay gantaalku marka waa mafcuul hadduu gantaalkii wax baabi'iyo gantaalkii isagaa haddii inta si xun loo isticmaalo wax lagu baabi'iyo oo wax lagu kharibo waxa wax kharibee sharku ka yimid waa gantaalkee ninkiina ma aha samayntiisiina maaha soo saas ma marka waa inaad kala saarto sharku wuxuu ku jiraa makhluuqa alla abuuray ee mafcuulaadkiisa ah amaa asaga iyo ficilkiisa oo sifadiisa toona shar kuma jiro kulli waa wada khayr waa mana macnaha uu faa'iidaynaya xadiidka dhahaya waasharu laysa ilayka markaan marka leenahay wabilqadari khayrihi wa markaan leenahay waa binnadari ila almakhluuq waay makhluuqaadka marka loo fiiriyo xaggooda la fiiriyo bay maqaadiirtu shar iyo khayr u qaybsana amaa alla xaggiisa marka la fiiriyo maqaadiirtu kulligeed waa wada khayr waana kulli waada wada xikmad kulli waa wada xikmad waana wada khayr xagga rabbi marka laga fiiriyo tabaaraka wa tacaala hada billahi tawfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم